ilahi subxaana watacaala eh, wadadaas nagu soo jeedisay ilahi subxaana watacala akaaba mariyo khayrkeeda ilahi subxaana watacala anfusiisa baan markanahay oo marka dambeyta eh, kalaana su-aal baan ku haynay eh, su-aalihi walima fara badan su-aashaasna waxay ku saabsanayda xisaabta maadaama xagga axsaabta aad ah, ku badan tahay oo aad ujeediyo xataa su-aashan axsaabta aad daalibcilmiga uga faa'iideeyo ujanjeedhid ka digtid ka digtid su-aashan waxay sheegaysaa waxay odhanaysaa ما حكم التطبيق في لسان الشرع اذكر ودع دليل وضع قوله بالدليل su-aashu waxay tahay maadaamad xagga axsaabta u jeejeedha waxaa laga qaadanaya in xisbi aan taageersanahay bimacnaa wuxuu u jeedaa nacaybkooda lagugu tiriyo aad baan u nacebahay waxa ka nacayb ma jiro sidii u qaxdaan yidhi innii labqidukum wa ubqidu xisbakum buqdan aqalu qaliilihi adqaan jamaacatu tabliiq xukunkooda muxuu yahay adoo daliil sheegaya anoon cid gaar yeelinba tabliiq iyo icsaam toona marka koowaad muslimiintu inay kala jajabaan sharcigu ma ogola caqliguna inaan siinayo xataa qof jaahiloon diinba garanayn caqligiisu ma siinayo in muslimiintu sidan maanta yihiin ay ahaadaan oo midba ka kale u ka digo midba ka kale u gaalaysiiyo midba ka kale dhiigga u daadiyo waxaa dhacdaa tafaruqu marku dhacay oo ka dhacday dhul soomaalidu degto inuu nin daaqadda hoosteeda u fadhiisto qori uu soo qaato soddon xabadood ay ku taagan yihin wuxuu ku leeyahy gaalkaa tukanayaan dilayaa safka hore gaalkaa safka hore ku jira ayaan rabaa inaan dilo oo jannada aan ku galo waa taariku salaad salaadda ma tukanaya isagu dibadduu ka fadhiya salaaddii haya cala salaax haya cala falaax ma imanayo isagu waa muslim man taraka salaata faqad aslan wuu kaga dhigay faqad ka faradi xaa kaluu rogay wuxuu ku leeyay gaalkaa tukanayaan rabaa inaan dilo dabadeeto kii tukanayee safka hore ku jiray bishan bishii ka horreysay ramadaan bay dhacday magaalada xamar la yidha ama muqdishoay ka dhacday kii safka hore ku jiray mabuu soo bixinba kitaab qur-aanu iska kala furtay waa ramadaanu waxaa laga yaabay inuu laba jus akhriyayey mabuu soo bixinba isagoo kitaabkii saa ugu kala baxsan yihi ayuu intu u soo galay kitaabka xataa laab ma odhan ayuu xabad la dhacay macal isagii macal kitaabkiibuu xanjayskaga dhigay isku dhalaay halkaasuu ka baxay albaabka maasha allah jaradan gelya ba kuley kitaabkan waan soo rasaasiyey ninkiina waan soo rasaasiyey salaadiina waan ka tegey allahu akbar albaabku ka baxayba taa waxa keenay in waxba la kala saari waayo xaq iyo baadilkii markii la kala saari waaye ishuwa noqotay ummaddii wax kastaa way ka dhaceen oo way yimaadeen waxaa ka dhacday inuu intuu mid soo fadhiista isagu isgaalaysu idhaahdo gaal baanay haddana berrina waan sii gaaloobi doonaa taasaa dhacday nin baa ka soo duulay afghanistan wuxuu yimid suudaan kii maqlay kii sii maqlay baan dhegahaya kaga soo qaaday anigu waa xadaanaa fulan wa xadaanaa fulan weeyaan sanad caaliyaan ku sidaa wuxuu ka soo duulay afghanistan carab baan ay quraysha buu idha baycan idinka qaadaya si aad afghanistan u timaadaan niman wuxuu yimid suudaana ballan buu ka qaadaya wuxuu lahaa iraaca nin baa madhabkiisa ogaa ninkani inuu aaminsan yahy dowladaha muslimiinta u taliya inay gaalayin baasaboorkooda in la qaataana ina gaalnimatay inuu aaminsan yahi buu ogaa markii hadalkiisii dhamaysa wuxuu ku yihi sheekh su-aal buu ku yidhi soodaa buu yidhi wuxuu ku yidhi imika afghanistan markaad ka soo duushay ee aad suudaan timid ma baasaboor baad sitay mise bilaa baasaboor baad ahayd wuxu uhi baasaboor baan sitay wuxuu ku yidhi ma gaalowday mise maad gaaloobin wuxu uhi waan gaaloobay wuxuu ku yihi markaad imika sii laabanayso ma basaboor baad ku laabanaysaa mise shimbir baad dabada sii qabsanaysaa wuxuu i basaboor baan sii qaadanaya wuxuu ihi ma gaaloobi doontaa mise ma gaaloobi doontid hadda u fiirso imika maaha waa hadhow mustaqbalka wuxuu yihi maya hadhowna waan gaaloobi doonaa waan qirsanaytaa laakiin wuxuu yihi yaa ikhwaani shadu ana allaha qaala ina aladiina aamanuu uma kafaruu uma aamanuu uma kafaruu uma isdaaduu kufra wallaahi laa isdaadu kufran bu ku leeyihi waalida intaa le ilahi alaykum taasaa dhacday waa markii la odhan waayey kaasina wuu saxsanyay kaasina wuu khaldan yahy sida guud markan taa uga baxo ilaahay wuxuu yihi wactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu xadhigga ilaahay qabso ha kala tegina ilahay wuxuu yihi walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma jaaءahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabu cadiim ha noqonina sidii kuwii kala tegay iskhilaafay intuu daliilku yimid kadib cadaab weyn bay leeyihin kuwaasi waa kuwa iskhilaafaya kala tegaya nabi maxamedna wuxuu inoo sheegay calayh isalaatu wasalaam ana ummatahu sataftariqu calaa alaain wa sabciina firqa kuluhaa fi naari ilaa waaxida ummaddiisu inay saddex iyo toddobaatan u kala baxaysa midh mooye inta kale naar loogu goodiyey jamaacada jamaacu tabliiq la yidhaahdo waxaa la aasaasay afar iyo sagaashan sannadood ka hor meelaha waxaa aasaasay nin maxamed bin ilyaas alkaandahlawi wuxuu ku aasaasay tuulada la alkaandahlawi kadibna wuxuu u guuray hindiya qur-aanka waxbuu ka garanayay baa la yidhi iyo sunantii axaadiidta laakiin maaturiidi buu ahaa fikigagana xanafi buu ahaa waxay taasi keensatay in qubuuriyada ay gasho qubuuri buu noqday sheekhiisii qabrigiisu dul fadhiisan jiray maalin walba saddex saacadood wuxuu odhan jiray allahu xaadiri allahu naadiri ilaahay baa ii imanaya ilaahay baa eegaya intaas kuu celin jiray waa kii asaasay kadib habeen habeennada ka mid a wuu riyooday sida anigu aan isidhi maaha waa sidan ka akriyay iyaga kutubtooda kadib uu riyoodo wuxuu ku riyooday kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani ilmunkar saddex arrimooday saaran ba ayadda lagu sheegay ukhrijat linnaasi iyo khayra ummatin iyo ta'muruuna bilmacruuf intaasaa lagu sheegay kadib wuxuu yidhi ummaddan waxaan ku riyooday iyadoo la leeyahy ukhrijat innaas inay baxaan oo socdaan mid walba intuu bixi karayo kii saddex cisho bixi karaya kii toddoba cisho bixi karaya kii bil bixi karaya kii afartan cisho bixi karaya kii sanad bixi karaya ukhrijat innaas taasaan ka keenay buuli taamuruuna bilmacruufa tanhawna cala lmunkarna wa tanhawna cala lmunkar inaga daaya bui ummadday kala kaxaynaysa taamuruuna bilmacruuf bayaan ka qaadanay halkaana khayra ummatina khayriyadan ku helayna helaynayna umad noqono kadib kooxdaasuu aasaasay maxamed ilyas uu dhintay maxamed binu zakariya alkandahlow ninka la yidhaahdaa meeshiisii fadhiistay oo ka dhaxlay kadib jamaacadu way farabadatay waayo waa jamaaca munkar aan kaa reebin haddaad buurigaaga cunto iska daa baa lagu odhanaya intiisa yare xumeed buu soo samaynayaa halkan midka wadiya kule inta yare soo sameeya buuri buu kusoo tuuraya ama sigaar buu cabaya ama jaad buu cunaya ama dhaqan kalo xun buu leeyay lagama reebayo watanhawna can munkar kuma jeediya dhaqankooda sidii bay ku socotay maxamed zakariya wuu dhintay kadib waxaa la hindisay nucmaan xasan xilligiisii rag la mid a ah in masaajid la dhisa dhisala nidaamudiin waxaa la yidhi ha lagu dhiso qabrigii maxamed ilyaasi maxamed ibnu zakariya masaajidku afar rukni buu leeyahy ruknigaa waxaa lagu aasay maxamed ilyaas ruknigaana maxamed zakariya labadaa rukni labadooda xaas baa lagu aasay masaajidka nidaamudiin ee ninka tabliiqigaee burca ka tegaya ama berbere ka tegaya uu tago waa afartaa qabri o keel masaajidka haddaad ku qorto iminka youtube-ka intaad gashid ama google-ka masu nidaamudiin afarta qabri waad arkaysaa iyadoo video laga duubay ku jirtaa youtube-ka waad ka eegi kartaa waad arki kartaa wax markhaati la maaha wax markhaati la weeye shaykhul baa la weydiiyey wuxuu yihi waa suufiyatun casriya waa suufinimadii oo la casriyeeyey waana xaqiiqa weeye saddex arrimood bay ku yihiin suufiya arrinta koowaad waa cilmi la-aanta arrinta labaadna waa cibaadada bidicay la imanayaanay soo siyaadiyeen cibaadada bidica waxaa ka mid a ah in labada gacmood xundhurta la saaro marka salaada lagu tukanaya halka muslimiintu laabta ka saaraan waxaa ka mid a ah in laisdhaqdhaqaajiyo salaadda marka la tukanayo waxaa ka mid a ah toddobada cisho saddexda cisho toddobada cisho afartanka cisho bisha sanadka ay baxayaan ay soconayaan ee jaahil iyo mid cilmi laba ay saarayaan l dadka usoo sheega waxaad soo sheegaysaan waxaa bidcada ka mid a ah inaanay isku khilaafayn wax nebi ba aanu samayn calayh isalaatu wasalaam oo la odhanayo liibaanta aakhira iyo taadiyo waxay ku jirtaa in diinta la barto taasina waxay u baahantay dadaal dheeraada nebi maxamedna saamuu odhan alayh isalaatu wasalaam nabi maxamed khudbad kastuu gelay wuxuu odhan jiray fa ina shara alumuri muxdathaatuha wa ina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalati fi nnaar bidcaduu ka digiyay una bidcay ku bilaabanayaan isna bidcada kadib uu ku bilaabayay nebigu alayh isalaatu wasalaam muslimiintana uu faray waxaa ka mid a ah waxyaabahay soo deriyeen ee muslimiinta ku soo kordhiyeen ee nimankaasi ay leeyihiin cad ee la arko ee shakiyaanan ku jirin ictiqaadkooda inuu yahay ictiqaad faasid ah laa ilaaha ila allah oo keliya say u fasiraan baynu sheegi laa ilaaha ila allah waxay isku waafaqeen tabliiqu kulligood kumagaal dheeshooyinka sacuudiga joogaiyo ka hargeyso jooyinka burco jooga idkhaalu lyaqiini asaxiixi fi lqalbi wa ikhraajuhu min alyaqiini alfaasidati fii annahu la khaaliqa walaa raasiqa walaa mudabira walaa muxiya walaa mumiita ila allah waxay idhaahdeen yaqiinta saxiixa in qalbiga la geliyo weliba qaar baa ku dara fii daati alashyaai ee ashyaada iyo waxyaabaha ku xidhiidha yaqiinta faasidka laga saaro macnuu muxuu yihi macnuu wuxuu yahay ilaahay mooyaane wixii ka soo hadhoo dhan inaanad yaqiini ad ka shakido laa khaaliqa walaa raasiqa walaa mudabira walaa muxya walaa mumiita ila allah intaasaad qiraysaa in wax mid wax dila mid wax nooleey mid xasaaqaanu jiri ilahay mooyaane oo keliyaad qiraysaa waxa kaloo dhan waad ka shakiyaysaa yaqiinin maysid innagana waxayna faray lix arrimood oo qofka yaqiinin waaya uu diintaba ka baxayo mumin aanu noqonayn alimaanu billahi wamalaa'ikati wakutubi warusuli wayaum akhir walimaanu bilqadari maynay ahayn wax la yaqiiniyo iimaanka la yaqiininayo jannada miyaan la yaqiininay naarta miyaan la yaqiininay xisaabta miyaan la yaqiininay waa caqiide faasida oo ahlu aanay qabin islaamkuna aanay qabin waxyaabahay caanka ku yihiin waxaa ka mid a ah, inay dadka u tusaan lix asalnay ku baaqayaan lixda asal waxay u yaqaanaan asifaatu sit sifaatka waxaa ka mid a ah alkelimatu ayiba kelimadda wanaagsan waa laa ilaha illa allah waxaan sheegin tafsiirkii inay khaldeen waxaa kaloo ka mid ah alcilmu hadda ufiirsa kelmadda alcilmu bilfadaa'il almasaa'il waxay ku leeyihin waxaa ka mida ah sifaatkan ku baaqayno in fadaa'il acmaal la barto laakiin masaaisha la iska ilaaliyo iska jirbaa lagule masaaisha inaad barato fadaa'il acmaal waa maxay cuntada bisinka in loo qabto midigta in laga cuno suuliga bidixda lagu horeysiiyo midigta looga soo baxo masaajidka in midig loo galo bidix looga soo baxo iyo wixii lamid a ah. masaajida iska ilaali baa lagu leeyihi tawxiidka iyo barashadiisa iyo tafsiirka qur-aanka iyo axaadiidta iyo waa masaa-il waxa loo yahay gelin sida awgeed haddaad nin tabliiqiya ku tadaa shuruudda salaadda waa imisa wuxuu ku leeyahay markasta noogu kaale kuma sheegi kara dee mama garanaya bariba haddaad ku tiraahdo shuruud laa ilaha illa waa imisa wuxuu ku leeyahay masaa khilaafigaa ma galno waran numana masail khilaafiya ku weydiiyey laa ilaha illa ku islaamtan ku weydiiyey masharda bay leedahay mid baa maalin qaar meel ku xidhidha waxaan ku ihi shuruudu laa ilaha waa imisa wuu sheegi waaye mid fadhiyaa yidhi toddobiya soddon isu yidhi waa toddobiya soddon saan ku idhi tiri miyaan ka tegayaa tiri baan ku todobiya soddon kaba kow muran baa doonaysaa mula intuu carur baxay meeshuu ka baxay baabkiina iyagaa ku qoray bal sifaadkooda eeg intaad ugu tugtay masaajidku waxaa sifaadkiina i sheeg alcilmu bilfadaa'il almasaajid baa ku qoran wallahi aladi laa ilaha illaa huwa wuu ku qoran yahi waxaa ku qoran ikraamu muslim qofka muslimka in la karaameeyo karaamada waxaa ka mid in sabra lagu dhufto taaniga madaxa lagu qarxiyey karaamada ka mid tahy ikraam muslim deliiltoo layma weydiin deliilka wa kaa halkaa ka eega waa cid kale ha rag ay bireeyeen baa jira rag ay dab ku qabteen baa jira oo kutub ku qoran waxaad akhridaa qasas fara badan aad ka akhridaa kitaabka la yidhahdo alqowl اlbaliiq fi اtaxdiiri min jamaca tabliiq lixamuuda tuwayjeri qasas fara badanoo xaqiiqiya ayuu soo rarayaan waxaan umanay intaas inay ku filantahy subxaanaka allahuma xamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka watubu ilayk